الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات بقول إيا تضبع إلى آيات بقول لباتان يكو وسورة النساء وها آيات دي هنا وحي أحيد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق نبي الله محمد كتاب كحق بانكو قسو دجينا يرون litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah si aad dadka ugu xukunto wixii alla ku fahamsiiyo walaa takun ha ahaanin lilkhaaimiina lilkhaa'iniina khasiiman kii u dooda wastakfir illaaha dalbo in alle kaana waxaad kafuuran raxiima aayaddu waxay ahayd suuraddu qolo reer ubayriq la yidhaha ubayriq oo madiine joogtay oo fuqaro ahayd oo nin munaafiqii ka yahay yaa nin rifaaca binu zayd la yidhaha guri uu lahaabay xadeen rifaaca binu zaydna cuntada madiinaad beriga ah dadka caadiihii heed iyo timir bay cuni jireen dadka waxoogay taajirkiihina burka laga keeno yman burka laga keeno sham bay cuni jireen ninkaasu mashrabadiisi mashrabadu waa guriga alaabta la dhigo iyo hub iyo duruuc iyo kiish burayay ka qaateen ninkaasaa ka qaatay alaabtii waxay ku aqaaseen nin yahuuda yay agdhigeen burkiina gurigooday geysteen aroortii markii la arkay yaa nin la yidhaahdo qataada abu qataada binu nucmaan oo ninka guriga laga xaday adeerka ah yaa yay raadiyeen raadkiibaa wuxuu soo galay reer bani ubayre nin meel jooga bay yidhaaheen ninkaasaa xaday seef la soo baxay ui kurkaan idinka jari adigaba ma aha bay yidhaahdeen markaasay yidhaheen nimanka qoladaa reer bani ubayre saaka dab shidanaysay baa layidhi iyagii baa loo yimid nin bay direen usayr bin curwe laydhaha nabiga waxaa tidhaa nabiga u sheego nooga dacwo ninkii baa nabiga u yimid wuxuu qoys fiican oo wanaagsan oo ahlu salaaxa yaa la tuhumayso waxbay xadeen la yidhi yaa rasuulallahi ka bariyeen iyaguna ninkii yahuudkaah bay ku sheegeen markaa nabigu waxoogay kuwan hadalkoodii wuu rumaystay ilaahay baa marka nabiyullaahi maxamed aayaddan ku soo dejiyey dembi dhaafka dembi dhaaf laleeyahayna waxoogii kuwan hadalkoodii u rumaysay ma uuna xukumin hadalkoodii buu rumaysnay oo waa beri buu yidhi taasaa ka qufraan dalba marka allah wuxuu yidhi walaa tujaadil ha ka doodin ha u doodin can iladiina kuwii yakhtaanuuna anfusahum naftooda khayaanay oo tuug noqday qofka naftiisa khayaano la yidhaha ama naftiisu dulmiye dembi isaga ku eg weeye in allaha alla laa yuxibu ma man axad kaana ahaaday khawaanan khaa'innimo badne afiiman oo dembiile ah yastakfuuna way iska qarinayaan min annaasi dadka oo been iyo khayaanay qarsanayaan walaa yastakfuuna min allah allana iska qarin maayaan oo alle iyo alle oo og bay tuugo la imanayaan dadkana been bay qarsanayaan iyo khayaano wahuwa macahum allana waa macooda wuba arkaaba id wakti yubayituuna ay ku tashadeen maa shay laa yardaa una raalli ka min alqowli ah. marka sida aan sheegaynay ninkaa munaafiqa ah yuu nabigu u yargaraabay oo nimankan waxma qabaan waa bari buu yidhi nabiga la duldhigay ninkii markii dambe uu cadhan intuu maka tegey yuu murtadnimo ku dhintay marka nabiga waxaa lagu leeyahay ha u doodin ila nabi qoladani waa beri sooma dhihin qolo khaaimiina ah, ha u doodin baa la leeyahay marka waa caam aayaddu khaain oo dhan in loo doodo oo wakiil loo noqdo oo garyaqaan loo noqdo lama rabo waa caam aayaddu walaa tujaadil ha u doodin oo ha ka doodin can iladiina kuwii yakhtaanuuna anfusahum naftooda khayaanay oo khaa'imiinta ayo intay waxadeen haddana cid kale dusha ka saaray in allaha alla laa yuxibu ma jecla man axad kaana ahaaday khawaanan khaainnimo badne khayaano badne aiimana dambiila yastakfuuna nimankaa khaaimiintii way iska qarinayaan min annaasi dadka oo khayaanadoodan dadka way ka qarinayaanoo dadka been bay u sheegayaan walaa yastakfuuna iska qarin mayaan min allaahi alle wa huwa allana macahu macooda mooya allihii arkayey ee meeshay joogaanba arkayey kama gabanayaan oo isma qarinayaan dadkiina waa iska qarinayaan id wakti bay sidaa yeeleen khayaanadaa sameeyeen yubayituuna ay ku tashadeen bayidka waxaa la yidhaha hadalka hoos ahaan loo tashado maa shay laa yardauna raalli ka ahayn oo min alqawli hadal alla raalli kama aha cid beri ah oon waxba qabin in dusha wax laga saaro hadalkaasay iyaguna hoos ahaan ugu tashadeen wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muxiidan kii koobay bima yacmaluuna wax alla waxay camal falayaan allah baa koobay wa watacaala oo u tira kooban yihiin oo in marna ka qarsoonayn haa antum waa munaafiqiintii marka waa ree bani ubayriq weeye oo ninkay dusha ka saran waa nin yahuuda ninka alaabta laga xadayna waxaa weeye rifaac binu zayd ninka raadinayana wuxuu ahaa wiilu adeeruyaha abuqataada binu nucmaan la yidhaah haa antum idinku haaulaai kuwaa jaaldaltum waad ka doodaysaan canhum xaggooda filxayaati dunyaa noloshaan la joogo famanaxadkeebaa yujaadilullaha alla la doodi canhum xaggooda ka doodi يوم القيامة قيامها يوم كيس أمن أحد كيبا يكون نقن وكيلا مسؤول عليهم دوشان إذن كأدون كملكات جوزان آد كبا دودان كسوقات قيامها يا ألا للدود وقلدوا دنبقى يقلين يا دفاعي عدن دنبقى يقلين عدن الدفاعي ما يسوى ها أنتم ومنافقين تي سيبني أبيرك وهي يهودي دوشا كسارين rifaac ninka la yidhaha rifaac binu zayd baa alaabta laga xaday burkiina gurigay geyseen hubkii iyo alaabtiina ninkaasay u geeyeen ninkaasaa cunabeyna nabigan intay nin u direen usayr bin curwa layidhaha iyo yidhaheen beri baanu nahay nabig ku dhib marka nabigu wuxuu yar rumaystay inay kuwanu beri yihiin wasaakiina markaasaa nabiga aayadan alla duldhigay waxaa la yidhi war waa beenaalayaal yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahum id yubayituna maa laa yarda min alqawl wakaana allahu alla wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna muxiidan kii koobay waxoo dhanba marka aayaddu kuwaa soo degtay cid kasta oo khiyaano samaysa aayadduna washeeg waa khaaimiin allah wuxuu leeya haa antum idinku haaulaai kuwaas jaadaltum waad ka doodaysaan camon xaggooda filxayaati dunyaa noloshaan dhow ee gaaban yaad idinku ka doodaysaan intaad soo taagteen faman axadkee baa yujaadilullaha alla kala doodi canhum xaggooda yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa aman axadkee baa yakuunu ahaan wakiilan kii ka mas-uula calayhim dushooda qiyaamaha marka la joogo dhibaatada gaadi doonta yaa mas-uul ka ah yaa wax u tari kara aman ymal <coughs> waman yacmal qofkii camal fala suuan xumaan qow yadlim dulmiya nafsahu naftiisa uma yastakfir illaaha alle ka qurfaan dalba yajid illaaha alle wuxuu ka heli oo ku ogaan kafuuran kii dhaaf raxiima naxariis marka qoladaa munaafiqiinta qoladaa waxbiiska ah qoladaa beenalayaasha ah iyo cid kasta oo dembi gashay haba weynaada dembigaasi hadduu inta tooba keeno alla ka qufnaan dalbo alla subxaana watacaala waa qafuur raxiim alla ka aadgudan mahayo ciddii tooba keenta dembigaa horuu galay hala ciqaabo alla dhihi maayo istikfaartiisan dambaa loo tixgelinaya waman yacmal qofkii camal fala suuan xumaan aw yadilmi dulmiya nafsuhu naftiisa waa dembi isaga ku eg uma yastakfir illaaha alla ka qufraan dalba yejid illaaha alla wuxuu ka heli oo ku ogaan afuuran dhaafa inuu yahay raximan oo naxariista man yagsib hadda qoladaa reer bani ubayr keligood ma ahe aayaddu inagaa lainala hadlaya qofku dembi kasta markuu galo inuu allihiisa u tooba keenaa laga raba waa hadday diintiisii wax uga baaqi yihiin dee hadduu dhinaca gaalnimada u bato iyadu waa sideeda waman yaksib qofkii shaqeeya isman dembi fainamaa yagsibuhu wuxuu u shaqeeyey calaa nafsihi naftiisa dusheeda dembi qofkii gala cidna waxba ku yeeli maayo isagunbuu dusha ka saaran yahay dembigi isagunbuu haystaa dembigii cid uu wax ku dhibi kara uu wax ku yeeli karaa ma jiraan waman yaksib qofkii shaqeeya isman dembi fainamaa yagsibuhu dembigaa wuxuu u shaqeeyey calaa nafsihi naftiisa wa ilaahay baa si xigmadle u maamuliyo hadduu toobo keeno allah uu ka dhaafay haddii kalena waa loo ciqaabay waman yagsib qofkii shaqeeyey khadiicatan gaf aw isman ama dembi uma yarmi ku gana bihi dembigii berii'an qof beri ohon waxba qabin faqad ixtamala wuxuu xambaaray oo dusha saartay buhtaanan been abuur iyo isman dembi mubiinan oo cad khadiicadii iyo ismigu waa islamid waa la kala qaadi karaayo qofkii si gaf ah ay wax uga dhacaan laakiin gaftii ka dhacday cid kale dusha ka saara iyo qofkii dembi uu u bareeray intuu la yimaado cid kale cidda ka saara sida reer bani ubayriq oo kale reer bani ubayriq intay iyagu waxadeen oy burkii qaateen oo alaabtii qaateen iyo nin yahuudaho allihii alla yahay oon wax dhiba qabinba dusha ka tahay gaalada qufdeeda waa loo caadin lama samayn in lagudbayaan abuurta lama rabo gaalada waxay yihiin in lagala xisaabtamo mooyaane marka qof kastoo inta dembi sameeyo cid kale ku sheega waxa weeye isagay haysataa taasi wey waman yaksib qofkii shaqeeyey khadii'atan gaf waa dembi ka dhacay aw isman ama dembi caadi ah waa isla mid uma yarmi ku gana bihi dembigaah uu sameeyey tuugaduu sameeyey dilkuu sameeyey cayduu sameeyey ku gana yarmi ku gana bihi dembigaa beriian qof beri oo beri ka ah faqad ixtamala wuu xambaaray buhtaanan been abuur oo ninkaa uu wax ku sheegayo waa been abuur iyo wasman dembi mubiinan cado isagana dembiba ku taha allah baa kala xisaabtamay qofkaana wuu ku been abuurtay walulaa fadlullah ilaahay fadligiisa haddii lala yahay calayka nabiyullaahi maxamed uu ku fadli iyo waraxmatu raxmadiisa lahamad way u qasteen daa'ifatun qolo oo minhum iyaa ka mid ihi an yudiluuka inay ku lumiyaan wamaa yudiluuna mana luminayaan ilaa anfusahum naftooda mooye waa qoladii u timide usayr bin curwa intuu nabiga u yimid yidhi yaa rasuulalahi qole beri ah oon waxba qabin baa dusha laga saaraya oo nabigu waxoogay uu rumaystay marka waxay isku dayeen inay ku lumiyaan oo been kuu sheegaan nabigu isagoo weli ninkii yahuudkaa ku xukumin laakiin kuwa ka rumaysay yaa alla aayadanu keeno alla ka soo gaadhay wey waxa ka qufnaan dalab la leeyahayna waa damaacigii waxoogay yar damcay qoladaas inay ru sheegayaan walowlaa fadlullah alla fadligiisa haddaanu jiri lahayn caleyka dushaada uu ku fadli siiyey iyo waraxmatu raxmadiisa waasica ah lahamad way u qasteen haddaan ilaahay fadliga ku siin lahamad way u qasti way u qasteen daa'ifatun qolo minhum iyaga dadkaa ka midihi waa qoladii reer bani ubayriq an yudiluuka inay ku hadlayaanoo ay wadada waxaan run ahayn kuu sheegaanoo waxaan run ahayn ku rumaysiiyaan wamaa yudiluuna mana luminma luminayaan dhib kastoo ay keenaan ilaa anfusahum naftooda mooy dembigii ay keeneen iyagu dusha ka saaran yahay wamaa yudiruunaka wamaa yaduruunaka kuma dhibayaan min shayin shayna kugu dhibi maayaan wax kasta hadday isku dayaan si kasta xumaan kuula qastaan been kasta kuu sheegaan dhibka meeshaa ka xasilay iyagu dusha ka saaran yahay wakadaalika qof kastoo islaamka inuu dhiba isku daya qof kastoo wax beena u sheego oo been u xukumaan isku daya dembigaasi isagooma haystaa wey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waranu bashar baan ahay buudi bashar waad idinkuna waad kala dood ogtihiin buudi war ninka aan uxukumo wuxuuna lahayn war naar baan uxukumay ha ogaadi marka nabigu cid kastoo been u sheegta beentaasu iyaguma haysataa wa fi lwaqti alxaadir cid kastoo bilmata culimada laisku dacweeyo been u sheegta oo laaluush bixisa hadduu ninkaa culimadii laalusba ka qaato dhibku isagoo haystaan wey allah wuxuu leeyahay wamaa yaduruunaka kuguma dhibayaan min shayin waxbaba waanzala allaahu allah wuu dejiyey calayka dushaada alkitaaba kitaabka qur-aanka ee kariimka ah iyo walxikmata axaadiista axaadiista qudheedu waa munazl wixii saxiixa waa munazl waa xikmad cilmi waasica wacallamaka alla wuxuu ku baray maa shay lam takun aad ahayn taclamu kii og nabiyullaahi maxamed afartan sano yaan waxbana loo waxyoonin jaahiligaa ku dhex noolaa afartankaa sano wax xumaana weligii ma samaynin wax xumaana oo jaahiliga allana wuu caabudayey macnaha alla wuu yaqiinay waxdaaniyadiisa afartankaa sano laba maalmood baa maalin isagoo adhi la jooga meeshan jabaluraxma yuu yidhi war bal magaaladii baan tegiye lasii jooga adhiga isagoo meel maraya yu aroos laga heesi maqlay inuu ku laahdo damcouba dhacayba qoraxdii baa toosisay maalinna isagoo shan iyo soddon jir oo kacbada oo qabiil qabiil loo dhisi adeerka cabaas baa intaad marada hoose iska furto iska xijisii dhagaxa iska xijisii uba dhacayba war maradayda keen weligii nabiga intaa jaahiliga ku noolaa marka markaan dambe xikmad baa alla kusoo dejiyey iqra bismi rabbika markuu jabalal nuur tegey lix bilood buu meesha yuu tegi jiray oo kasoo maalintii dambe malagi u yimid iqra bismi rabbika yaa loo keenay marka xikmad baa nabiga loo keenay allah wuxuu leeyahay waanzala allahu alla wuu dejiyey caleyka korkaaga alkitaaba kitaabka qur-aanka ee kariimka ah iyo walxikmata cilmi naafica oo axaadiisa ah axaadiisu qur-aanka ay sharxayaan qolo qur-aaniyiin la yidhaah waxaa jirta xadiidka ma rabna yidhiyo qur-aankun baan ku calmufaanana yidhi way joogaan soomaaliya way joogaan waa ururo jiro meel walba jira weeyo salaada wakti male bay goortay doona iska tukanayaan qur-aanka laguma sheegin ba ilahi waktigeeda waa lagu sheegay wayna garanaynin ragcadaheedana waxaan doonaan tukanaynaa bay dhaheen tirana male bay dhaheen ka jirta adduunka ma kula tahay <laughs> wacallamaka alla wuxuu ku baray marka waxaan ka wadnaa xadiidka nabiga qur-aan ku fasiray wey وعلمك وحوك بري أحمد بن حنبل رحمه الله وحول حديث صحيحة أنا قرآن كهلي لمجرون أحمد بن حنبل بقلال كن حديث بيقيني حديث صحيحة أنا قرآن كهلي لمجرون أحمد بن حنبل عبد الله بن مسعود وحولي مهما عربي لا ذهي أنا قرآن كهلي مجرتوين وحالي لنكي ملم أتيسو دي دعر ورابي بل محاطها كلا ذهبوني waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayaana fahuwa lahu qariib bu yii marka macnaha waxaan ka wadnaa xadiidka qur-aanku fasiraya wacallamaka alla wuxuu ku baray maa shay lam takun aadan ahayn taclamu kii yaqaan nabigu waxba ma aqoonin ilaahiisuu caabudi jiray oo yaqiinay wa kaana wuxuu ahday fadlullaahi ilaahay fadligiisu cadiiman kii weyn calayka dushaada ilaahay fadligiisa iyo sharaftiisa raxmaddu ku siiyey wax weynoo la koobi karen wey khayru khalqillaahi buu ka dhigay waxaa ilaahay abuuray ka ugu khayr badan buu ka dhigay ka ugu magac dheer hadda caalamka inta loog yahay ilaa aadam ka soo bilow ilaa hadda axadka ugu magac dheer wey maalintii shan goor maalintii iyo habeenkii yaa magaciis iyo magacala la isku lamaanayn oo dhawaaqaa la dhawaaqo cid waliba maqlaysa waxaa weeye tawxiidka laa ilaha illa allahu maxamedun hadii laga reebo islaamka la soo geli maayo nabiga marka sharaftu alla siiyey waxaan la koobi karin wey laa khayra fii kaiiri laa khayra khayr kuma jiro fii kaiirin in badan oo min najwaahum faqooda ah faqa mataqaan si gaara meel loo istaago ilaa man mooye amara amray bisadaqa sadaqa ha la bixiyo ku faqay mooye ow macruufin wax wanaagsan macruuf waxaa loo yaqaanaa wax kasta oo islaamku wanaag u yaqaano aw islaaxin heshiisiin bayna annaasi dadka la heshiisiiyo waman yafcal qofkii sameeye daalika arrinkaa ibtiqaaa mardaatillah ilaahay ridhihiisa dalabkii darkii fasawfa nuutiihi waan siin doonaa ajran cadiima dadka qof kasta oo faqaya dad kasta oo shira dad kasta oo wax isweydiiya saddexdaa qolo waxaanaynu khayr lihi ma jiro waxa weeye sadaqay amrayaanoo war dadkaan wax ku sadaqaysanoo saasay leeyihiin macruuf wax alla wixii wanaagsan weeye islaax bayna annaas waad garanaysa laba ruux isdiiday buu heshiisiinaya nin iyo gabadhii xaaskiisa ayd buu heshiisiinaya laba qabiiloo isdiiday buu heshiisiinaya hataa nabigu wuu soo saxay beenta marka dadka la heshiisiinayo beenaale ma aha buui ninka dadka heshiisiinaya been ma aha buui wuxuu sheegay waana maxay waxaas wax aan qoladanu ahayn oo fikrad ayna qabin oo fiican oyna qoladanu qabin buu usheegi nimankii sidaa weeye oo waxaasay igu yidhaahdeen yodhihi qoladaana sidii oo kale u sheegi qolo walba way soo degi marka marka hore sidaa loo sheego laba laba goor baa beenta la ogol yahay saddex goor sida nabigu sheegay marka dagaalka lagu jiro markaa been waa la ogol yahayo waxaa cadowga waxaa loo sheegay inay dad aad u badan yihiin oo hubaysan yihiinoo wax badan baa loo sheegi gabadh ninka xaaskiisana gabadhiisa wax dee aan dembi ahayn oo sharci ka baxsanayn buu u sheego dadkaba adaan kuu jeclahay buu dhihi waxaa wey waa sida <laughs> buu sheegay ah waxaa wey baa waxaa la yidhi soomaali ah laba xaasuu lahaayo markaa khayaanuu sameeyo wuxuu yidhi sii jeegsada midaad jecel midaad jeceshahay midaan jeclah yaan taabane mid walba wuu taabtay mid walba waxay isu qaadatay inuu iyada u yahay isu qaadatay beenta kale la sheegayn waxaa weeye waa marka dad la heshiisiinaya waay laa khayra fii kaiirin min najwaahum wax badan faqooda khayr kuma jiro ilaa man amara bisadaqa sadaqa amri mooye ow macruufin wax wanaagsan aw islaaxin heshiisiin bayna annaas waman yafcal daalika sidaa qofkii sameeya ibtiqaaa mardaatillaahi ilaahay ridihiisa dalabkii fasawfa nutiihi waan siin doonaa ajran cadiiman waa qiyaamaha carabiyada markay sawfe iyo siinta iyo mustaqbal bay ka sheegaan alla wax mustaqbal ka ihi ma jiro ee waa isugu mida waktiga la siin doonaa dambaysa mooyaane alla wakti mustaqbal ka ihi ma jiro waa isugu mid awqaada abuuray waman yushaaqiqi rasuula rasuulka qofkii khilaafa min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday lahu isaga alhudaa hanuunku wayatabic raaca kayra sabiili lmuminiina muminiinta wadadooda wada aan ahayn nuwalihi waanu siin maa tawalaa wuxuu doortay yani waan u qurxinayna waxaa nuwalihi waan siinaynaa waan u daynaynaayo wadadaa ha maro maa tawalaa wuxuu isagu doortay wanuslihi waan gelinaynaa jahanamaan gelinaynaa wasaaad way qofkii nabiga khilaafa xanuunkii oo caddaaday qofku markuu jaahil yahay garowsho badan buu leeyahay ee qofkii isagoo hanuunkii cadaaday oo wax walba cad yihiin oo xaqii arkay ka booda murtad buu noqday faasiq buu noqday wax daran buu noqday wuu ka booday wadada muminiintu mareen wada aan ahayna wuu maray wadada muminiintu mareen waxa weeye waa wadada xaq aho nabigaa yidhi laa tajtamicuu ummatii calaa dalaal ummadaydu baadi ku kulmi mayso waa meesha culimmadu u daliishadaan ijmaaca ijmaac ummadu saxaabadu meeshay isku raacaan taabiciintu meeshay isku raacaan culimmadii islaamka ehlu shareecad meeshay isku raacaan ijmaac baa layidhi inkastoo culimmadu ay yidhaheen wakti horaa ijmaaca ugu dambayso hadda dee dad badan oo axaadiis beena samaystay baa jira oo fara badanoo kuma boqolaal kun oo axaadiisoo beenaa la sameeyey axaadiistaa beentaa intaan la samaynin marka alla wuxuu leeyahay waman yushaaqiqi rasuula hadda rasuulkii qofkii khilaafa la yidhi hadda islaamka qofkii khilaafana waa sidoo kale oo fallaago ka noqda islaamka qofkii khilaafa ilmada qof baa wuxuu leeyahay markii la yidhaha war qur-aankii kariimka iyo xadiidkii rasuulku waa kan iyo waddadii sunniga may aanu dariiqi hiblaaban haystaaba caqiide hiblaaban haystaa islaamkiina xagganu isu raacsan yahay ka war sidaas oo kale waman yushaaqiqi rasuula rasuulka qofkii khilaafa min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday kadib lahu isaga alhudaa hanuunku wayatabic raaca kayra sabiili lmuminiina muminiinta wadadooda wadada kayrkeed nuwalihi waanu u dayn kala hadlima nuwalihi waanu siin wey maa tawallaa wuxuu isagu doortay baanu siin yani waa loo qurxin waanu siinta macnaheedu waxaa weeye taas hore kusii socona waa loo qurxin shaydaan baa ku darmanaya nuwalihi waanu jahanamo jahanamaan gelinayna wasaaad wayna xun tahay masiiran aya ahaan bay uxun tahay in allaha alla subxaanahu watacaala laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo sharig yeelo cibaadada wax lagala wadaajiyo wayakfiru wuu dhaafaa maa duuna daalika wixii ka hooseeya shirkiga liman yashaa qofku doonuna u dhaafa liman yashaa qofku doona u dhaafa dad aan shirki la imanin oo waxoogay naarta lagu soo yardahiri baa jira liman yashaa wuu dhaafaayo qof kasta oo mumin oon shirki la imanin waxa weeye jannada wuu geli inuu marka horeba geli iyo markuu tooba keeno iyo in jannada lagu soo naarta lagu soo dahiri doono naarta ma dhargeliyena in badan ku jiri maayaan naarta marka la geliyo gaalada marka naarta la geliyo way noolaanayaan ma dhimanayaan laakiin muminiinta marka naarta geliyo markaaba naftiibaa ka bixi intaa ay naarta ku jiraan ma dareemayaan dhuxul bay noqonayaan waa la soo bixinoo jahanamo ilaahay baa soo bixin shafaacadii baa lagu soo bixin markaasaa lale wuxuun tamaniya qalbigiina wuxuun tamaniya markaasaa meeshaa la geyno waadibaa inta la timbaya dhalanayaan sida cagaarka oo kale iyo usoo dhalanayaan jahanamadiin baa loo yaqaana markaasaa waxay u qaadanayaan wax ka raaxa rooniba inuuna jirin waa tawxiidku waxa weye man man kaana fii qalbihi mihqaalu dara min aliimaan waa laga soo bixin naarta marka liman yashaadu waa sidaasoo qaar naarta la yargelin baa jira in allaha alle subxaanahu watacaala laa yakfiru ma dhaafo an yushrika bihi in loo sharig yeelo wayakfiru wuu dhaafaa maa duna daalika waxaa wixii ka hoseeya laakiin waa liman yashaa qofkuu doono qofkuu doonana inta naarta lagu soo dahiro yaa yaa la keeni waman yushrik qofkii u sharig yeela bilaahi alle cibaadada oo cid kale la wadaajiya faqad dalla wuu lumay dalaalan lumid baciidan oo fog dib dambe usoo noqon maayo masalada in badan baan baraarujinay adducaau um muqulcibaadaat haddaad ducada alle cid kale la wadaajisa ka war hadda ilaahba yaadan dhihin ciddaa shirkiga waxaa ka mid a ah. dadka qaarna waxaanay caabudayaan ilaah bay ku magacaabay qaarna waxaanay caabudayaan ilaah ku magacaabaya ficilkii yay alle la wadaajinayaan marka hadduu nin intuu isa soo taaga yidhaahdo alle ya awliya allah bal ka war ilah ya awliya allah awliyada alle ma alla wax la qabanaya awliyada alle awliyadu waa kuwa alla caabudee muminiinta iyagaa ducaa u baahan in loo duceeyey u baahan yihiinoo qaraabadooda sadaqo u bixiso laakiin iyagu wax qaban karaan haba yaraata uma qaban karaan marka allah wuxuu leeyahay waman yushri qofkii u sharig yeela alle oo cid kale cibaadada la wadaajiya faqad dalla lumid dalaala lumid baciidan oo fog in yadcuuna maa yadcuuna uma yeedhanayaan ma baryayaan min duunihi alle kayrkii ilaa inaatan wax dhadig mooyaane wain yadcuuna maa yadcuuna uma yeedhanayaan ilaa shaydaana shaydaan mooye mariidan oo madax adag aslaamta oo dhan gebi ahaantood magac dhadig bay leeyihiin laata iyo cusi iyo manaata iyo kulli wada magac dhadig bay leeyihiin ilaa asmaan samaytuma antum aabaakum waa magacyahay iyagu ula baxeen wey waxaa kaloo xaqiiqa sanam walba jin baa la jooga ilan qorigan meesha iska taagan ama dhagax meesha jooga laguma xidhmayn markuu ruuxii sanamkii u yimaado jin baa la hadlay oo u sheegi oo waxaasaad heli oo waxaa dhihi sanam walba jin baa la jooga khaalid bin waliid radia allahu canhu sayfullahi almasluul yuu nabigu cuze u diray cuza soo dil gabadh jinaal joogte eh? soo dil buudi meel geedo ahoo guryo ka dhisan yihiin bay joogaan markuu khaalid ku baxay gabadhii way carartay guryihiibuu burburiyey nabigu waxba ma aadan yeelin buui ku noqdo gabadhii buu kurka ka soo jaray marka sidaasaa sanam walba wey sanamka la yidhaahda lata rajulun yartu sadiq asnaamta hadda joogtay kuwaas waa isku mid hadda joogay kuwaas waa isku mid lata wuxuu ahaa daaif iyo maka meel udhaxaysa yuu joogi jiray dadka xujaajta ah salool intuu biyo ugu qooyo yuu siin jiray rajulun yartu sawiq halkaas joogi jiray meeshii markuu isagii dhintay meeshii waa la barakaystay meeshii baa la degay oo guryo laga dhisay waa meeshan inagu hebel meeshaasu ka dhaalacay inta la yidhaah oo wax lagu dhiso lagu soo diiqo wey waa sanamkii laata ahaa kama duwana wey ah, kama duwan marka kulli asnaamtao dhani jin baa la jooga magacyo magacyo dhadigna way leeyihiin in yadcuuna ma yadcuuna uma yeedhayaan min duunihi alla kayrkii ilaa inaasan wax dhadig mooyaane wain yadcuuna maa yadcuuna uma yeedhan ilaa shayaanan mariida shaydaan bay bariyaan marka waxaa looga jeedaa sanamka markay bariyaan shaydaan baa amarka siinaya oo qurxinaya bilmatl awalu shirki caalam badaha min alqubuur wudi iyo suwaac iyo yaquus iyo nasri iyo shantaas magacee lagu sheegay suuratu nuux culimo wanaagsan bay ahayen oo fiican bay ahayen marka markay dhinteen buu shaydaan u yimid qoladii xertooda ahayd waxay dhiheen nimankaasu si aada u xusuusa hadda caabuda ma dhihin si aada u xusuusataan intaad taabuuda iyo ku dhistaan suuradoodii ah oo magacyahoodii u bixisaan agfar si aada qoladaa nimankaa arkay markay dhinteen qolada shaydaanka intuu ka dhexadlay buu idhi waa la caabudi jiray meeshan caabuda markaasa alla subxaana wa tacaala wuxuu diray nabiyullahi nuux awalu rasuulin ursila ilaa shirki waa nabiyullaahi nuux wey nabiyullaahi nuux wey isagoo afartan jiraa la diray sagaal boqol la joogay lixdan sanana wuu sii noolaa bacda duufaan duufaanku lix bilood buu ahaa marka awalu shirki caalam badaa min alqubuur sidaa u ogo allah wuxuu yidhi wain yadcuuna maa yadcuuna ma caabuduna ilaa shaydaana mariidan lacanahu llah alla lacnaday lacnada waxaa la yidhaha raxmad ka dheerayn iyo cadho wada jira yaa lacnada la yidhaha wa qaala wuxuu ihi shaydaan la atakhidanna waxaan ka yeelan min cibaadika ilaahu addoommadaada nasiiban qayb mafruudan oo go-aansan oo yani tiro ah nasiiban qayb baan ka yahay nasiiban mafruudan oo waajib aho aniga ii go'aana aana ii tirsan wala udilannahum waan hallayn wala umaniyanahum waa yidi diilo gelin oo waxaan dhihi war maxaa tawbada ku fale waad tawba keeni doontahay war janniya naarba ma jiraan lamaba hube wala aamuranahum waan amri falyubatikunna waxay jeexjeexayaan oo googoynayaan aadaana alancaami xoolaha dhegahooda wala aamuranahum waan amri fala yuqayirunna waxay bedeli khalq allah shaydaan alle hortiisu ka dhaaranaya wuxuu shaydaan yidhi allahayow ummadaada waan halayn xaqaan ka leexin waan yidhi diilo gelino maxaad waxaan ku fal maayar iska shaqaysati ma nimankaa waalan oo kale jannaba ma jirti hadday jirti waa iska tawba keeni doontahay wax mid qof waliba waxa uu qalbiga ku hayo yo qurxin qaar xataa wuxuu u qurxin daacada buu dhihi dhaacayso wanaagsan markaasu marka dambe riyiyo sumc soo hoosgelin qof waliba wuxuu jecel yahay buu horseedi uu yidi diilo gelin walaamuranahum falayubatikuna aadana ancaam carabtu waxayna kuwaay ku shaqaysan jirta waxay ahayd baxiire iyo xoolaha inta dhegta lasay la dhihi sanam hebel baale xoolaha awrta inta la calameeyaa la dhihi sanam hebel baale xooluhu isagu markuu shan da-ood dhalo waxaa la dhihi hebel baale oo sanan baa leh wax dad ho taabani ma jiro sidaasoo kale xoolihiibu sidaa u kala seen qoladan oramadan beri dhex joogi jira waan yaraaha wax qoro la yidhaahaa jira qore qoro waxaa weeye neef yaroo daciifo ama lo ama adhi ah yay dhihi awliyadaa sheekh hebel baala way dhihi waa hadda neef daciif ka fiican waxayn mahayaan neefkaa waa la dayn marka waa neefkii sheekh hebel baa la markuu dee cayilo waxoogay noqdo yaa maalin sheekh hebel loo qali markao inta badan waxay u qalaan dad wadaada oo yimid bay u qalaan inta badan qoraa la yidhaah qoraha macnihiisa ma aqaan allah wuxuu leeyahay wuxuu shaydaan yidhi walaudilanahum wala umaniyannahum waan yidi diilo gelin wala aamuranahum waan amri falyubatikuna waxay jeexjeexi oy jarjari aadaana lancaami oo baxiire iyo neefkiisa neefhebel iyo neefkii sidaa ahaa wala eh, aamuranahum waan amri falayuayiruna khalq allah ilahay khalqigiisay bedelayaan ilahay khalqigiisa bedeli waxaa ka mid a ah caqiidadii islaamkay bedelayaan waxay bedelayaan shay meeshaa yaalla bay leeyihiin waa sanama waa ilaah waxay bedelayaan xoolihii iyay wax kale ku sheegayaan abuurkii allay bedelayaan waxaa ka mid a ah abuur bedelidda qofka oo suuradiisa bedela oo bal si gooni ah sidii shaydaanka qofkii ka dhigta weliyan saaxiib hogaamiye ka dhigta min duun illahi alla keyrkii faqad khasira wuu khasaaray khusraana khasaare mubiinan oo shaydaanka qofkii weli ka dhigtaoo dabagala way shaydaanku suurooyin badan buu leeyahay shaydaanku dhiiguu la socdaa baa layidhi dhiig wuxuu kaa dhowranun meel yarunbuu kaa dhowrano meeluu kusoo hosgalo waay maayo isagu shaqo kale dee male wuxuu ku nool yahay waa qofka bani aadamka aan suu lahaa unbuu ku noolyaha u taagan yahay marka ruux walba meeshuu ka geli karo midda kale waxaa jira shaydaan maroole shaydaan aynu afgaranayno oo sidaada oo kale kula jinsa waxaad cuncun oo shaydaano inuu ku raba yaa jira shaydaano inuu ku raba allah wuxuu leeyahay waman yatakidi shaydaana shaydaanka qofkii ka dhigta weliyan saaxiib hogaamiye oo shaydaanka ka amar qaata min duuni alla kayrkii faqad khasira wuu khasaaray khusraanan khasaara mubiinan oo cad yaciduhum wuu u ballanqaaday shaydaanku wa yumaniihim wuu yidhi diilo gelin wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaanku uma ballan qaado ruuxa ilaa quruuran kada mooyaane yaciduhum iyo yumaniihim waa isla mid wuxuu u ballanqaadi khayr baad heli doontahay adigu maba xumido waad fiicantahay ilaahay baa kuu waxaas u balan qaadi fisqigaaga iska shaqayso waku kaaso danahaaga hawaay aakhariyo waxa la sheegay maba jirte bal waxaad ku gaadha hal arka markaas si kaloon bay noqon waa yidi diilogelin wey marka u yaboohi uu yidi diilogelin waa isla mid intuu waxu sheegu ku yidi diilogelin war cumrigaagu hadduu dheeraad waa iska tawba keeni doontaa budhihi ugu yaraan yaciduhum wuu u ballanqaadi wuu u yaboohi wayumaniihim wuu yidi diilogelin wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaanku ma balan ma yabaho ruuxa yabahooda waa wixii ruuxa aad u ballan qaado ilaa quruura kada mooy wax alla waxa shaydaan ku sheegi wax lagu kadsoomi un ulaaika kuwa noocaas ee shaydaan ku duufsaday ulaaika kuwa noocaas ee shaydaan ku duufsaday ma'waahum meeshay u hoyanayaan ee saldhigga oo ihi jahanamo wey walaa yajiduuna heli maayaan maxiisan leexasho canha ay ka leexdaan guri kale ay tagaan u leexdaan ma jiro guri kale ma waa laba guri un meesha waxa jooga fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir guriga keliyahay u hoyanayaan iyaga diyaarka u yihiin waa jahanamo meel looga lexdo male ulaaika kuwa mawaahu meeshay u hoyanayaani jahanamo weeye walaa yajiduuna heli mahayaan maxiisan leexasho anha ay ka leexdaan meel kale u guuraan male alla subxaana watacaala